ahaan ku dhex jirnay waxaa ka mid ah ikhtilaafku tanawuca ah qowlka ay mufasiriintu yidhaahdaan nazalat haadihi alaaya fii kada aayaddaanu macnahaasay ku soo degtay markaasaa mid kale wuxuu leeyahay haddana ama saxaabi kale ama taabici kale nasalat haadihi alaaya fii kada aayaddaanu sidaanay ku soo degtay waa laba siyood labadoodaba marka waa laba macno aayadda soo hoosgelaya waxay ka dhigan tahay aayaddan macnahaasaa loola jeedaa iyo aayaddan macnahaasa loola jeedaa labadii macnona aayadda waa soo wada hoosgelayaano waa las waa la kulmi karaa marka waxaan soo miaalinay waxa weeyaan aayatu dihaar oo ku soo degtay waxa weeyaan islaantii ninka la ihahdo aws ibnu saamit oo la dhihi jiray magaceeda khawra binti haclaba ku soo degtay iyo sidaasoo kaleeto aayatullicaan oo ku soo degtay cuwaymir alcajlaani iyo hilaal ibnu umaya oo asaniid saxiixa leh marka sidaasoo kaleeto waxaa la mid ah wa ina aayata alkaraala aayadda karaalada nasalad waxay ku soo degtay fii jabir ibni cabdillaah jaabir ibni cabdillaahiay ku soo degtay aayatulkaraala waa aayadda ugu dambayda suuratu nisaa saddexda aayadood ee dhaxalka ilaahay ku faahfaahiyey aayadda ugu dambayda wey ah, yuusiikumullahu iyo walakum iyo aayadda suuratu nisa ugu dambayda saddexdaas aayadoodoo si faahfaahsan dhaxalka ilaahay uga waramay waxa weeyaan aayadda aayadulkalaala la yidhaahdaa waa aayadda suuratu nisa ay ku dhammaato yastaftuunaka qul illahu yuftiikum fi kalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yariuhaa in lam yakun laha walad fain kaanat tnatayni falahuma huluthaani mima tarak oo ilaahay weynaa subxaana wa tacala wuxuu haddii qof dhinto oo hal gabada oo walaala uu leeyahay carruurna uusan lahayn gabadhu baray qaadane hadday laba walaalaan yihiin gabdhuhuna waxa weeyaan maalka oo saddex loo qaybiyay laba qaadanayaan haddii hal wiil la dhashay baydkaasna maalkao dhan u wada qaadanaa taasaa aayatulkalaalo weeye aayaddaas waxa weyan jaabir ibn cabdillahi ku soo degtay bukhaari iyo muslim ku taalla inay ku soo degtay oo waxa weyn isagoo xanuunsana nabigu u yimid sala allahu calayhi wasalam marka uu u yimid marka nabiga waa weysaystay weysadii nabiga lagu rusheeyey nabiga waa la barakaysan jirayo arrintaasuu khaas isagu la ahaa markaasuu xoogaa roonaaday markaasuu u sheegay inuu xanuunsan yahay oo dad dumarna ay dhaxlayaan oo kaliya hadduu dhinto aayadda markaasi soo degtay marka macnaheeda maaha un jaabir iyo waxay ka hadlaydaa dhexalkiisa bis kama ma aha waxa weeyaan qof kasta oo dhinta oo muslim ah oo waxa weeyaan hal gabadoo dhalacto caruur dhalin gabadhu baray qaadeen kii laba gabdhood la dhasheenna hantida saddexa loo qaybino labada gabdhood waxay qaadanayaan saddex meelood laba meelood hadday gabdho badan yihiinna waa la mid laba gabdhood ay la mid yihiin marka qof dad kastoo dhintaa saas loo dhaxla heejaabig iyo qayrkiis waxa weeyaan khaas kuma aha waina qowlahu ilaahay qowlkiisa wa an ixkum kala xukmi baynahum dadka dhexdooda bimaa diinkii ku kala xukmi anzala allahu ilaahay soo dejiyey qowlkaas alle waxay yidhaahdeen nazalad way soo degtay fii bani qurayda iyo wa nadiir bani nadiir labadaas qabiil oo yahuudda ah ayay ku soo degtay sabab nusuul aayado badan oo waxa weeyaan aayadaasu ay kuwa ugu dambeeya kamid tahay ayaa sababnusuul labaa loo sheegaa aayadahaas marka badan oo aayaddaanu ay ka mid tahay sababnusuulka sida sawaabka ah waana sida bukhaariga iyo muslimka iyo qayrkiisba ku taalle sababnusuulku wuxuu ahaa wuxuu ahaa sababnusuulku laba nin iyo iyo qof dumara ah oo yahuud ah ayaa sinaysteen yahuuddu marka waxyaalaha tabdiilka oo ay sameeyeen oo kitaabkii towraadaha ay bedeleen waxaa ka mid ahaa rajmiga dhagax in lagu dilo qofkii zinaystay isagoo guur xalaala soo maray xukunkaasu siduu kitaabka yaga ugu yaallo oo ugu soo degay aayad qur-aan annaga ku soo degtay in dhagax lagu dilo aayaddii tilaawadeedii waa la nasakhay xukunkeediina waa baaqi marka sidaasoo kale towraadna ugu tiillay laakiin yahuud waa bedeleen tabdiilay ku sameeyeen waxa weeyaan waxay samaynayaan qofku markuu zinaysto isagoo guur xalaala soo maray jeedalay horta la dhacayaan waa jeedlayaan kadibna wejigay dhuxul ka marinayaan dameeray saarayaan gadaalayna u jeedinayaan dameerka dabadiisa u jeedinayaan wejigiisa markaasay magaalada ku wareejinayan ila waa sinaysto qofkaasoo la ogaado marka nabigoo jooga sala allahu calayh wasalam ayaa arrintii dhacday markaasi waxay yidhaahdeen ninkaa nabiga ah aan u tagno aan u sheegno arrintan culummadia soo dirayda caamadii waxay hahdeen u taga maxamed had u sheega waxaad tihahdaan laba qofaa naga sinaysatay waxaan rabnaa bal inaad noo xugmido hadduu inu idhaahdo wejigana ka madoobeeya dameerna saara magaaladan ku wareejiya jeelala la dhaca xukunka ka qaata laba faa'iidaa noogu jirta dadkiina lakama dilin waa noo nooli ilaahay markuu yidhah waraa tawraad maxaad u dhaqmi weydan waxaa lena ilaahay ow nabigaan adigu soo sooma dirin waa kana asagaan ka qaadan waa hawa raacidee moogta fiiri kitaabkooda xukunkii waa ku yaalla waana ku og yihiin ilaahana ku addoonsada inay ku dhaqmaan haddana wax kaley raadinayaan oo ilaahay agtiisa uga badbaadaan ma taqaana waa qiil ii raadi qiil ii raadidu halkaasay ka timi xukunkii waad og tahay sharciga ahaa sida uu yahay waa caddahay markaasaad hadda wadaad tagaalada shiikow saasaa dhacday ii firfiiri waa saas iyo saas waa ka tagaa shiikow saasaa dhacday wax ii firfiiri marka diinkii waa ogya wuxuu rabaa wax beenbeenuhu nafta ku maaweeliyo ah, ee diinkii waa ogya marka waa nuucaas waa dhaqan yahuudeed bis nabiga markay u yimaadeen wuxuu yidhi kayfa tajiduuna fi tawraat tawraat maxaad ka helaydaan qofka zaariga ee muqsanka ah xukunkiisa ka warrama markaasay yidhahdaan tawraat waxaa noogu taalla in inta wejiga laga madoobeeyo oo dameer la saaro oo gadaal loo jeediyo suuqa lagu wareejiyo jeedalna lala dhaco saasaa noogu taalla mana ku taal ee ku taala dhagax nafta looga jaro markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam marka cabdullahi bnu salaamoo joogay aa yidhi keena tawraad beenaalayaalatiini kuma taala saase cabdullahi bnu salaamana aqoon uu leeya tawraad caalimu ku ahay waana muslim waa la keenay markaasuu yidhi akriya yahuudkii oo akri la yidhi aa gacanta saaray aayat rajmi horuu ka akriyey gadaalna ka akri taasoo kuma taal markaasuu cabdullahi bnu salaam yidhi waa ka qaad gacanta meesha ku haydo waa ka qaad fa aayatu rajmiga ku taalla markaasay yidhahdeen maxamedow waarintiis waa noogu taal ah, waa iyagii yahuuddaha maxamedow run waayo waa noogu taal ay yidhaahdeen waana mas'ale muhiima masaladaas xadiiskaas waxa weeye bukhaari muslim qayrkood baa ku yaalla waxa weeyaan waana mas'ale muhiima waa maxay dadka kitaabka alle aan wax ku xukumin culimmada muslimiintu qaar ijmaac waxay ku yihiin inay kufaar yihiin qaarna ijmaac waxay ku yihiin inaysan gaalo ahayn labadooda laba ijmaac wey kuwa ijmaaca lagu yahay kitaabka allena aan wax ku xukumin inay gaala yihiin waxaa ka mida tabdiilka kuwa sameeya tabdiilkuna waa noocaas yahuudu samayda tabdiil noocaas yahuuda la yidhahda waa maxay nooca yahuudu waa in qofku wax ku xukmiyo waxaan kitaabkii alle ahayn oo yidhaha waa kitaabkii alle fiiri tabdiil saasaa la yidhahda tabdiil lama yidhaha inuu kitaabka alle inta xagga dhigo wax kale wax ku xukmiyo kaas kitaabkii waa uu ka tegey tabdiil maaha laakiin fiiri yahuud waxay sameeyeen inta majiga madoobeeyeenoo daneer saareen ay leeyihiin tawraada sidaana soma jeedi ilahay ay ku been abuuranayaan sidaasu marka waa kufri bawaaxa biijmaac lmuslimiin ah. marka noocaas waa kufri bawaaxa haddaad qofku uu yidhaha kitaabka allaan wax ku xukumaa waxaan kitaabkii ku oolina uu xukunka ku rido oo uu yidhaha war waxaan halkay ku yaalleen kitaabkay ku yaalleen uu leeyay mana ku yaallina day waa beentiisi noocaasay aayadda kusoo degtay amaa middan oo ah labadan qabiil oo bani nadiir iyo bani qurayda aayadda diyada oo ayadana wa katabna calayhim fiiha ana nafsa binafsi aayadahaas ayadana waa lagu soo aroorisa nasuulkaas waxayna ahayd laba qabiil oo yahuud ah oo madiine deganaa ayaa waxa weeyaan isdiri jiray sida jaahiligu isku dilo say isku dilaayeen mida xoogaa laga tabaroonaado markii dambe waxay ku heshiiyeen haddii qabiilada xoogga badan ay nin ka disho qabiilada xoogga yah in ay bixiyaan biyo ah hamsuuna wasqan konton wasqi konton hati oo raashina inay bixiyaan haddii qabiilada xooga yar wax laga dilo oo qabiilada weyn ay wax disho haddii qabiilada laga tabartaroonaaday ay min dilaan qabiilada xoogga weynle ka midana waxay bixinayaan boqol wasqi ile waa qabiilo xoog badane waa ka diyo badanta saasay ku heshiyeen labadii qabiiloo yahuuda ah marka qabiil qabiil la isku gumaysaan waa dhaqan soo ma jeedin in qabiil qabiil laisku gulaysto waa dhaqan yahuudeed ayadana waa dhaqan jaahiliya bis ku heshiiyeen maalinkii dambe nabigoo jooga sala allahu calayh wasalam qabiiladii xoogga yareed a qabiiladii xoogga weyneed ninka dilay qabiiladii xoogga roonad waxay warqaday soo direen waxay yidhaahdeen haddee noo keena boqolkii wasti ha boqolkii wasti noo keena markaasi waxay yidhahdeen miho nala qabata arintaas war soo nagii ku heshiinay arrinkaas xoogaa noo xoog noo xoog sheegateena waagaas ee laba qabiiloo isku diin ah oo isku nasab ah miyay qabataa inaysan isku diyo noqon ya isku diinna waanahay yahuuda wadana tawraadan wada sheegayna isku nasabna waana waana gumaysateen noo tabar sheegateen arrintiina waa dhamatade maxamed ay maxameda u tegayna saasay ku soo degtay ayadana sabnusuulkaasna waa sheegeen mufasiriintu bacdu ahlicilmina waa daciifiya marka miday rabtaa ha ahaato waxa weeyaan waanixkum baynahum bima anzala allah ilaahay diintuu soo dejiyey ku kala xukmi ma waxaa lagu kala xukminaa yahuud markay kuu soo xugun tagto miyaa kitaabka lagu kala xukminaa mase cid kasta oo kuu soo xugun tagta kitaabka lagu kala xukmina cid kasta oo kuu soo xugun tagta a ah, kitaabka lagu kala xukmina haddii layidhi marka kuwaasay ku soo degtay waxa weeyaan ku cid kasta oo la mid aho kuusoo xugun tagtaana waa la cidkii kuusoo xugun toonda xataa maaha inay yahuud yihiin shardi maaha cid alla ciddii kuusoo xugun tagta hadday labadi yahuud yihiin dhimayd waa gaale waa waxaan rabaa ku kala xukmia ma dhihi karti waa inaad kitaabka alle ku kala xukmida hadday laba muslim yihiin waa inaad kitaabka alle ku kala xukmida mid gaala iyo muslim mid muslim hadday yihiin kitaabka alle waa inaad ku kala xukmida waman yuwallihim qofkii dabada u jeediya gaalada oo ka carara yowma-idin maalinka muslim iyo gaal kulmaan duburahu dabada qofka u jeediya ah alla yidhi macnaa waxaa ya ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluhum ladbaar muslimiintow markaad gaalo la kulantaan oo macnaha muslimiinta iyo gaalada dagaal ay iskaga hor yimaadaan dabada ha u jeedinina ha ka carariniina wey waman yuwallihim yowma-idin qofka maalinka muslim iyo gaal dagaalamayaan carara ee gaalka dabada u jeediya oo gaaladii ka carara ilaa mutaxarifan liqitaalin oo mutaxayizan ilaa fi'atin ilaa qof waxa weeyaan xeelo dagaal u baxay maahan oo gaalkii dhufaysu kaga jiraa marka maanta hore wax ku ridayo wax kuma dhifan karo wax cararayuu iska dhiga gaalku markuu dhufayska ka soo baxo uunta ku roga celiyo wejiga ku dhifa rabaa kaas isagu dembi maayo oo hu mutaxayizan ilaa fiatin ama kooxdii muslimiinta keligiisa meel lagu goodoomiye markaasuu meesha ka baxaho kooxda kaleo muslimkaah uu tegao dhanka kale ka dagaalamaya labadaas kuma jiraan faqad baa biqadabi min allahi wa ma'wahu jahanam qofkaan labadaas midna ahayna cararid iyo nafla cararid ku carara waxa weeyaan cara allu la laabtay jahanamaana guri u ah saas alla yii wa tacaala jahanamo ayaa gurigiisa ah qofkaas qof nafla carar iska cararay nasalat fii badrin ay ku soo degtaa badel miyay marka qaad ku tahay uxud qoladii cararta ka war ama maalin ka dambayda carar ayada ma u banaanaane u banaanaane waxa weeyaan ilaa yowm lqiyaama muslin iyo gaal maalinkay kulmaan qofka carara xukunkiiya u taagan xukunkii a u taagan wax oo waxa weeyaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab qof kasta haddii kii maalin dambe carara oo markii konton sano la joogo carara aayaddaa loo daliishana qofkii konton sano kadib carar aayadda loo deliishaa boqol sano kadib qofka carar aayadda loo deliishaa kun sano kadib qofka carar aayadda loo deliishana marka beder inay ku soo degtay macnaheeda loolama jeedo waa ku qaas qof hadday cararay maanta haddii la arko aayaddaana la akrina waxaa laleey aayaddaana arrintaan oo kale ka soo degtaa laleey macnaheedu maaha maantay soo degtay ee nuucaan oo kale aayaddu ka hadle wey nuucaan kale ka hadle wey marka waxa weeyaan waa ikhtilaafu tanaw wa ina qowlahu ilaahay qowlkiisa ilaa uu yidhi shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum lmowt macnaha aayaddu waxay ka hadlayday yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum almowtu xiina alwasiyati snaani dawaa cadlin minkum aw aakharani min hayrikum muslimiintow laba markhaatiga dhexdiinna ah haddii qof inin ka mida geeridu ku soo xaadirto oo arko inuu dhimana inuu dardaarmo ala inuu dardaarmo aa la dardaaranka waa inay dhagaystaan laba qof oo muslimiinaho caadiliinhu ilah yidhi haddaan meesha muslim jooginna laba gaal waa inay dardaaranka dhagaystaan ah, laba gaal waa inay dhagaystaan oo u labadii labadiinaan gaal dhagaysta sidaanaan dardaarmahay dadkaygu u sheega ah, sida loola dhaqmayn aayaddaa sii sheegta labada gaal hadii laga shakiyo warkooda ma garata aayaddaasaa soo degtay aayaddaas waxaa la yidhi nazalad way soo degtay fii qadiyati tamiimi daari tamiimu daari qisadiisii ku soo degtay iyo wa cadiy ibnu badaa labadaas nin oo nasaare ahayoo gaalo aha waktigaas aayaddu soo degayday ayay ku soo degtay oo waa maxay labadoodu shaamay u safri jireen nasaaray ahaayeen kirishtanay ahaayeen nasaaray marka xagga shaamay u safri jireen nin muslima iyo ayagaa isla safray ninkii muslimga ahayaa geeridu u timi wax muslimana meeshii ma joogaan wuxuu yidhi labadoodii yidhi dhagaysta alaabtaan dadkayga u geey hortaa alaabtan qaado dadkayga u geey alaabta waxaa ka mid ah galaas oo xoogaa waxa weeyaan qalin ku jiro ama fida oo macnaha birta laga sameeyey qalin ay tahay mis alaabtii kaleo dhan waa keeneen qalinkii qurux badanahay oo fidada ahaa galaaskii waa ay gateen kun dirhamay siisteen bis waa loo yimid waxaa la yidhi waa yimaade waay dhahan alaabtaana ninkiini waana dhintay alaabtaanuna ka dardaarma wir dadka iyo halloogde farahay ka saareen waxaa la yidhi galaasaan tabaynaa oo ninka alaabtiisa ka mid ahaa oo qalin aan kaas yidhahda maanaan arag taabaan ka maraynaa taas waagii dambe tamiimu daariya horta islaamay ta soo ordaba ku yimid ad qofku markuu islaamay xaaraan haysama uu yidhi war niman yaho arrintaas waxaa waxbaa ka jira arrintaas waa gadanay shan boqol oo dirhamaan kun dirhamaan ka bixin aniga shanaan qaatay waana tan shanta kii kalena asna wuxuu qaatay shan boqole kasoo qaata waa kaas riwaayadaha dabalna waxay leeyihiin maye suuqaa lagu arkay galaaska midsidka markaas galaaska annagaa leh yaani ka gadan kaas yidhahdeen tamiim daariya naga gada iyo cadi ibnu cada cadi ibnu bada markaasaa loo yimid sidaasay ku caddaatay si kastaba ha ahaatee aayadaasu haddii waxaa la leeyahay waxay ku soo degtay qadiyadaas macnaheedu ma labadaasay gaar ku tahay maya ilaa yowm lqiyaama qofkii marka uu sakaraadayo laba qofoo muslimiin hadduu dardaarmayo inuu markhaati u dhiiba haddii uu waxa weya muslimiin la waayana waxa weeyaan sida saxiixa ah oo waxa weeyaan qowlka saxiixa min aqwaali ahli اlcilmi labadii gaaloo meesha joogtaa loo dhiibin maqaaytir arrintaas labadoodaas bidaatihim qaas kuma aha marka labadaas iyo laba kale iyo laba kale iyo laba kale waxaa la dhihi karaa ayaddaanu tanay kusoo degtay sidaanay kusoo degtay sidaanay kusoo degtay iyo wa qowli abi ayuub abi ayuub alansaari qowlkiisaoo kaleeto inna qowlahu ilaahay qowlkiisa uu ilaahay yidhi walaa tulquu ha ku tuurinina biaydiikum gacmihiinna ila tahlukati halaag wuxuu yidhi nasalad fiina annagay nagu soo degtay macshar alansaari akhusu waxaan gaar yeelayaa macshar alansaar markaan annaga leeyahay waxaan ula jeedaa hu annaga ansaar saasuu yidhi qisadu waxay ahayd aayaddaas ilaa afar sabi nusuul waa loo sheegay midka ugu horeysa mas ugu horeeya bukhaari saxiixiisuu ku sheegay oo xudayfat bnu yamaan wuxuu yidhi nazalat fi nafaqati aayaddu waxay ku soo degtay nafaqada nafaqada waa maxee waa tarku tarku linfaaqi fii sabiili illah in jihaadkii xaqaha maalka lagu bixiyo in la layska daayo aayaddu ka hadle halaagkuna waa midkaas jihaad xaqahaa taagan maalkiina lagu bixi maa kaasoo kalea la yidhaahda waxa weyn waxa weyn alqa biyadi ilaa tahluka qofkaas weeye qofka gacmihiisa isku halaagay aayaddu sidaasay ka hadlayda xudayfata ibnu yamaana yidhi kaas waa sabab tan kaleeto ayadan bisanadin saxiixin ayaa looga wariyo waa middaa ninka la abu ayub oo waxaa dhacday sida uu aslam ibnu cimraan u yidhi annagoo qustundiiniya joogna magaaladan oo waxaa istanbul la yidhahdo turkiya ku taallo qustundiiniya awal la jiray annagoo joogna a waxaa soo baxay saf weyn oo ruumaan ah reer yurub ah oo muslimiinta ay isdilayaan ninaa weerar keligiis ku qaaday safkii safweynahayo kumanaanka kunaha markaasuu unta seef kala dhex kacay oo dhexdooda tagayuu soona rogmay markaasay dadkii qayliyeena yidhahdeen subxaan allah alqaa biyadihi la tahluka ilaahay baa ceebkanisa ka gacmihiisuba isku halaagan markaasuu abu ayuub yidhi wardaduu ka joogo war aayaddan idinka waxaa iskaga fasiraydaan sidaan aayaddan annaga nagu soo degta haddaan ansaarnahay oo wuxuu yidhi markii ilaahay diintiisa ciseeyey oo dadkii u gargaarayo muslimiinta habateen aan waxaan idhi dhexdayda hoos ahaan u shirnay war niman ilaahay diintii waa u gargaareen maalyaalkayaga haddaan markaan dib u hagaajinno oo maalyaalkii iyo beerihii iyo ka shaqayno oo hantidii dhex fadhiisanno oo macnaha ayaantaan aan jihaadka ka fadhiisanno soo arrintaas ma feecna oon maalkii naga dayacmay dib u dayactirno markaasaa ilaahay aayaddaa soo dejiyey fakaanat tahlukatu liqaamatu alatii aradnaaha halaaga ilaahay ka digayaa waa in jihaadka laga fadhiisto waana midkaan ku fakarnay ibnu xajar fatxilbaari buu ku soo arooriyey waa sanad saxiixa sanad sanad mas-uul kalena wuu keeno oo wuxuu yihi baraa binu caazib ayaa aayadan la weydiiyey oo waxaa la yidhi baraa ow waxaad nooga warantaa walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ma waxaa loola jeedaa ninka weerara ciidan fara keligiis isagoo iska dhici karin markaasu wuxuu yidhi maya kun gaal qofka weerara loolama jeedee waxaa loola jeedaa laakinahu rajulun yudnibuhu il waa mid saddexaad macna saddexaad wey laakinahu rajulun yudnibuhu waa nin dembaabay oo markaas markuu dambaabay fa biyadi gacmihiisu isku halaagay fa yaquulu laa li markaasu le anu toobad melihi waa ii qofka inta dambaaba yidhaha toobad melihi ayaddaan ayadaan ay kasoo ay ku soo degto ka hor waa kulligood isdiidi mayaan maxaa kanuna way salaami toobad ma lihi adde naxariista alluu ka quusto ah, waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daalluun naxariista alle waxaa ka quusta dadka baadiyoobay marka naxariista alluuna ninkaanu ka quusto gacmihiisu isku halaagay soo ma jeedin midkii jihaadkii ka farista xaq ahaa oo taaganna gacmihiisu isku halaagay oo waajibu ka tegay soo ma aha kii dhaqaalaha ku bixi diidayna waa kadaalika sow sidii oo kale maaha xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi wal awalu sida muuqata sababka mubaashirka ee aayaddu waa midka hore oo xudayfat ibnu yaman sheegay oo ah tarku linfaaqi fii sabiililah in layska daayo maalkii lagu bixinayo jihaad taas wey laakiin arrintaas kuma koobu yii in lagu koobo lama ogola oo dhammaan wax kastaoo qofka waxa weeyaan dembihu ku dhaco waa gacmihiisu isku halaag marka waxa weeyaan nuucun la sheegay weeye wuxuu yidhi alxadiid xadiidka dhamaystiro xadiidka oo ah naزlat fiina macshar alansaar wey wanadaa'iru haadaa uu yidhi sheekhu wanadaa'iru haadaa qowlkaas oo kuwa lamidkaa kaiirun waa fara badan yihin wax la tiri kara maaha aaday u fara badan yihiin aayaddaana naزlat fii kada saasay kusoo degtay macnaheeda ma ahan in aayadda xataa arrintaanoo taagana aayaddu soo degtay keliya xataa loolama jeedo casharkeennayba noogu imaan kartaa mar kale caawiyo insha allah soo marka taasoo kale wuxuu ku yidhi wanadaa'iru haadaa kanoo kale kaiiru waa mid fara badan oo mimaa shay ah yadkuruuna salafku ay sheegaan annahu asaga nasala inuu ku soo degay fii qowmin dad min almushrikiina ka mida mushrikiintaasoo bimakata ku sugan waxa weeyaan nin salaf ka mida wuxuu leeyahay hadihi aayatu nasalat fi lmushrikiina fi maka ah, hadihi aayatu nasalat almushrikiina fi lmaka aayaddan gaaladii ku deganeed waxa weeyaan maka ay kusoo degto gaalo kalo siriyo kale hadii la ayad waa ka hadli soo ma ee ayagay khaas ku tahay laga hadli ma fa ah, sidaas oo kale hmm. markaasuu yidhi waa nadaa'iru haadaa tafsiir kaasoo kale kaiirun waa fara badan yaho mimaa shay ah yadkuluuna ay sheegayaan annahu nazala inuu ku soo degay fii qowmin qoom qoomkoo min almushrikiina ka mid a qoomkoo bimaka ku sugan ow amase fii qowmin qowm inay ku soo degtay sheegayaan qowmkaasoo min ahli kitaabi ahlukitaabka ka mida ah, alyahuudi wanasaari ka mid qowm yahuud iyo nasaare ka mida ah ka bedelo ow amase fii qowmin qowm inay ku soo degtay ka hadlay ay sheegayaan qowmka minalmu'miniina ka mid a ah. intay rabaan ha sheegeen dhammaan waxaasoo dhan waxa weeyaan is waxa weeyaan loolama jeedo aayaddaanu ayagay gaar ku tahay loolama ee aayaddaanu macnahaasay ka hadlaydaa loola jeedaa faladiina waa kana hadeeru فالdiina culmmada qaaluu yidhaahdeen dalia hadalkaas naزlad fii kada sidaasay ku soo degtay culmmada yidhaahdeen lam yuqsiduu uma jeedin ana xukma alaayati aayadda xukunkeedu muqtasun gaaruu ku yahay biulaa'ika alacyaani kuwaas daatadoodu gaar ku yahay saas ulama jeedaan faladiina culummada qaaluu yidhaahdeen daalika tafsiirkaas lam yaqsiduu ulama jeedaan ana xukma alaayati aayadda xukunkeedu aa mukhtasun gaaruu ku yahay biulaaika alacyaani kuwaas daatadoodu gaar ku yahay duuna qayrihim qayrkood ka sokeyn saas lama jeedaan fa ina haadaa tafsiirkaas oo ah in la laydha aayadaanu hebelay ku soo degtay cid kalena aayaddu ka hadli mayso lam hadalka saasa in la yidhaahdo laa yaquuluhu ma yidhaahdo muslimun qof muslima fa ina haadaa warkaas oo ah aayadaanu dadkaasay ku kooban tahay laa yaquuluhu ma yidhaahdo muslimun qof muslimo walaa caaqilun caaqilna ma yidhahdo cala lilaaqi sii daysnaan hataa qof caqilo wuxuu ka hadla ma waaxid muslimun weligeed ma dhihin aayaddaanu hebel hebelay ku soo degtay daatadiisa cid ka dambayda ka hadli maydo muslimiintaba qof qabaa ma jiro ah, qof qabaa ma jiro adilo badan oo qofku fahmi karaa jira inay arrintu sidaas tahay oo sariixa bal waxayna aan korka ka sheeg sheegno waxaa ka waxaa dhacday cabdulahi bn mascuud xadiiska uu wariya xadiiska saxiixulbukhaariga ku yaalla waxaa dhacday cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi ninaa islaam islaameedoo ajnabi ka ahu dhunkooda wax xaaraan soo maaha wax xaaraan waana nuuc zinada ka mid ah faata nabiya sala allahu calayhi wasalam fa akhbarahu nabigu isagoo cararaaya u yimid ila qofka muuminka hadduu dembi ku dhaco waa inuu cararaa oo bal dembigan qaabka uga qubaysalaha raadiya Ah, haddayba dhacdo shaydaan uu wax weyn dembi ku xambaaro inuu iska fariisto ma ahan waa inuu intaa naftu ka dhicin iska dahira isagoo cararaya uu nabiga u yimid sala allahu calayh wasalam markaasuu u sheegay markaasaa ilaahay aayad qur-aan soo dejiyey faanzla allahu wa aqimi salaata darafay nahaar salaada oog maalinka labadiisa gelin gelinka horo salaada subaxa iyo gelinka dambe oo duhr iyo casir ah wa zulafan saacadaha horena oo oo min aleyl habeenka ka mid a waa maqribkii cashiin shantii salaadood waa dhammaaday shantaas oog ina alxasanaati ajaryaalkaa salaada laga helaya iyo weysada yudhibna waxay tagsiinayaan oo baabi'inayaan alsayi'aati dembiyaalka aad soo shaqaysatay oo ay ka mid ahay dhunkoonshadan aayaddaasaa soo degtay marka nabigu waa weydiy wuxu uhi manala tukatay salaadda hadeer ha khalaas aayaddaana kuu soo degtayo dembigaa lagu dhaafo faqaala rajulu marka wuxuu yidhi waa inaysan iir aayadda qof kusoo degtaa ku gaarahayn iiri faqaala rajulu wuxuu yidhi yaa rasuul allah alihaada aayaddan anaa iskale soo maaha wa aqimi salaata darafayi nahaari anaa iskale soo maaha aayaddaas ugu soo degto qaala wuxuu hi lijamiici ummati kullihim ummadaydao dhan a iskale iiri ninkaasaynu kusoo degtay soo ma jeedaa soo war cad ma aha waxa weyn aayadda qof ku soo degtay waxa weyn cid kasta oo sidii oo kaleeta waa la mid ee asagii gaarkuma aha waana xadiiska saxiixbukhaari waxaa la mida ah sidoo kale fiiri waxaa dhacday xajka ilaah wuxuu yidhi faman kaana minkum mariidan ow bihi adan min ra'sihi fa fidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk qofkii isagoo xaajiya xanuunsada tinta inuu xaajiga qofka xaj markuu xirto ama cumro xirto tinta inuu xidhaa waa ka xaaraan ilaa ama cumradii dhammeey ama xajkii meeshii la rabay uu geeyo oo waktigii la gaaro markaasuu waxa weeyaan ilaa wuxuu yidhi qofkii marka xanuunsada ee waxa weeye dhibaato oo maalan ama madaxa xanuun uga jira ama madaxa ayaa xanuun uga jira oo injiga ka gashay qofkaas tintiyu marka xir u baahda inta joogsa waayey waxaa laga rabaa ama soon ama sadaqo ama neef inuu qalo intaasaa mid laga rabaa aayaddaas aayaddaas iyay ku soo degtay bukhaariga saxiixiisa ku wariyey kacab ibnu cujra waxa weeyaan ayaa wuxuu yidhi kacab ibnu cujra ayaa nin weydiiyey nin laidhi cabdullahi ibnu macqila weydiiyey wuxuu yidhi kacabaan idhi iiga warran fidyadan ilaahay aayaddan ku sheegay oo la yidhi qofka xanuunsada ama madaxa dhibaata ka hayda tinta xiidha fidyaa laga rabaa fidyada ii sheegaan idin yidhi markaasuu nasalat fiya khaasatan aayaddaanu anay gaar ahaan igu soo degtay wahiya lakum caamatan dhammaantiinna aayaddu caama idinku tax xugunkeedu fiiri aayadda muxuu yidhi waa kacb ibn cujra saxaabigii aayaddu ku soo degtay sababkiisa ma cid uga aqoon badanaa jirto bacda nabiy ma jirto wuxuu yidhi nazalat fiya anay igu soo degtay yidhi khaasatan gaar ahaan wa hiya lakum caamatan idinkoo dhan ana xukunkan iska leh ah, muslimiintao dhanay u taallaa markaasuu aayaddii fasira oo yidhi anoo xanuunsanoo madaxa injiru iga gashay aan nabiga la iigeeyay markaasaa nabigu la yaaba yidhi maba u malaynin dhibaatadaadu inay heerkan gaarsiisan tahaye waxa weeyaan waxaad samaydaa ri ma heli kartaa markaasa hal ri xataa ma heli karo markaasa nabigu yidhi saddex maalmood soon ama lix miskiin waxaad u qaybidaa saddex saac aayaddaas marka waxa weeyaan waxay ku soo degtay kacab ibnu cujura laakiin muslimiintao dhan u qaadan marka aayaddu hadday sabab gooniya ku soo degto alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibrada meesha wax laga fiirinaa lafdigan weeye faman kaana mantu waa mawsuul mushtaraga waa caam qof kasta weeye qof kasta oo waxa weeyaan xanuunsada ama madaxa dhibaata ka gasha ee xiira waxaa laga rabaa fidio ama soon ama waxa weeyaan sadaqo khalaas mantaas cumuumkeedaa la fiirina ee la fiirin waa kacbi ibnu xujre faman mantaasaa la fiirina mantu waxa weya ninka keligiisa man wey gabadha waa man labada waa man jamaca waa man man waa mawsuul mushtaraga dadkao dhan ayuu ku dhece cid kasta oo arintaasu ka dhacdo wey macnaheedu marka adiladaas oo dhan waxay caddaynayaan aayadda shay sabab ku soo degtay arintaas gaar kuma ahan aadayna u fara badanta amkilada noocaasu wanaasu dadka uu yidhi shiiku wanaasu dadku wain tanaazacuu walow tanaazacuu haba ku doodeen dadku wanaasu dadku wain tanaazacuu walow tanaazacuu haba ku doodeen fi lafdi alcaami lafdiga caamkaa lafdiga alfaada carabigaa qaarna waxa la dhaha caam qaarna khaas caam waxa weeye waa lafdi marka lagu dhawaaqo carabi uu soo gudagelayaan dad jinsigaasoo dhan uu soo gudagelaya khaasna waa shaksi gooniya sida cali iyo ciise iyo cumarba waa khaas dee cali laga cali unbaa meesha looga hadla ee ciise iyo cumar soo geli maayaan ma garatay khaas marka wuxuu ku yidhi wanaasu dadka wain tanaazacuu haba ku doodan dadka laga hadlaa mufasiriinta wain tanaazacuu walow tanaazacuu haba ku doodeen fi lafdi lafdiga lafdiga alcaami ee caamkaa lafdiga alwaaridii soo arooray calaa sababin sabab ku soo arooray hal yaktasu gooni ma ku noqonaa bisababihi sababtiisa am laa mase kaas ku noqon ma saas waa ku doodaa marka lafdi caama soo arooro khilaafaa jira khilaafkaas wuxuu yahay waxaa la leeyahay lafdigan caamkaa sababtii uu ku soo arooray kaliya miyaa lagu xidhaa oo waxaa la leeyahay sababtaasoo kale meel alla meesha laga helaa xukunkeedu ku fulaa mase waxa la leeyahay sababka la fiiriba maaye waxa weya lafdigaa la fiirina lafdiga cumuumkiisa labadaas mise isku haysta intaasay isku haystaan laakiin hal iskuma haystaan falam yaqul axadun qof ma dhihin min culamaai muslimiina ka mid ah ina cumuumaati lkitaabi wasunna cumuumaadka alfaada caamka ah ee kitaabkii sunnada takhtasu waxay gooni ku tahay bishaqsi shaksi almucayani oo la gaar yeelay shaksi keligiis sidii kacab ibni cujra oo kale sida ninkii kaleo saxaabiga ahaa oo kale aayaddu qofkaas ay ku soo degtay gaar ku tahay qof muslimaho culmahuma dhihin ee khilaafku waxaa weeye oo laysku haystaa hal yakuunu alcumuumu bixasabi cumuumi lafdi am bixasabi cumuumi sabab intaas bisa la isku haystaa hal yakunu cumuumu bixasabi cumuumi lafdi lafdiga caamnimadiisa miyaa la iskaga dhega oo wax alla wixii lafdigaas soo gala waxa weeyaan unbaa laleeyahay aayaddu waa ka hadle mase waxa weeye an bixasabi nawcisaba mase sababka nuuciisaa la fiirina oo waxaa la leeyahay wax alla wixii sababkaas ahaa aayaddu ka hadle intaasaa la isku haystaa jumhuurulculamaa waxay yidhaahdeen alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab aayaddu sababta ay ku soo degtay waxa weeyaan la fiirin ma xataa kaliya ee waxa weeye sababkuna waa waxa ugu horreeyo soo gala wax alla wixii lafdigaas caamkaa soo gudagelayana aayaddu waa ka hadlay saas yidhahdeen laakiin mas'alay la soo reebo waa maxay mas'aladaas sababtu hadday tusaydo ciladnimo oo xukunka dhan inuu ayada ku xidhan yahay hadday tusaydo alxukmu yaduulu maca cilati wujuudan wacadaman markaas waxa weeyaan cumuumku wuxuu noqonaa bixasabi nawci sabab laa bixasabi cumuumi lafdi ma noqonaayo fiiriya masaladaas haddii sababta aayaddu ku soo degtay ay ka dhex muuqato sababtaas cilwa ilaa ka dhex muuqata oo xukunka cillo u ah bis weeye aayaddaas marka lafdigeeda cumuumkeeda lama fiirinayo oo waxa weeye lama laguma dabaqi karo ee waxaa loo daliishanaa sababka nuuca sababkaas nuucaasoo kale meel alla meesha sababkii laga helo a aayadda lagu dabaa miaalka aada loogu fahmaa waxaa dhacday ninka la idhaahdo qudaamat bnu madcuun wuxuu ka mid yahay min almuhaajiriin waxa weeyaan awaliin muhaajiriintii ugu horreeyey muslimiintu ka mid yahay ee u hijrooday xabasha ee kadibna u hijrooday madiina ee bederna ka qayb galay dagaalkii bederna uu ka mid yahay baxrayn inay helaan rajayn ayaa cumar u magacaabay waana seedigiis cumar seedigiis waa cumar ibn khadaab ma garta oo xafse abtigeedba wey iyo cabdullahi ibn cumar uu abtiba u markaasu nin odaya oo la joogay oo ordaayaa u yimid oo yidhi war ninkii qambuu cabay aada meesha u magacowda qambuu cabay ninkii ilaa wuxuu malak maaha waa banu aadana mogta bis wuuu adiga ma khasmi aad ku toon maku dooga mase markaatiyaata markaatiyan ahay anu khasmi kuma ihi ee ninka xadka ilaahay ka og la igu yeeruy waa yimid hal markaatiyaa lahayaan mogta laba markaatiya loo baahan laba markaati aa loo baahan yahy markaasuu inta haddana kusoo laabtay ninkuu yidhi maa ninka xadka ka ogtay cumarow markaasuu aduu ma khasmi aad ku tahay mise markaati markaatiyaan ahay u hal markaatiyaan haya u hal markaatina xad laguma oogo markaasuu yidhi abu hurayra ka markaatiya abu hurera loo yeehay markaasuu yidhi anaa maqatika wuxuu yidhi anugu ma aragin asagoo kamre cadaayo ma aragin anugu asagoo kamre cadaayo laakiin waxaan arkay asagoo marqaansan oo dhacdhacayo hunqaacayo qamro intaasaan anugu arkay laakiin qamro meeluu ku caday anugu ma ogey fiiri sida la yskaga ilaalinaa beenta meeluu qamre ku caday anugu ma taagnay laakiin waxaan taagnay asagoo marqaansan oo dhacdhacaayo oo markuu hunqaacana qamro sii dayna kaasuu yidhi taas waa tanaduc fi shahaado miyuu miyuu hunqaacayo isagoon cadin ma dhici kartu waa cabay marka labadii markhaati waa la hayahay maogta ninki inta soo laabta hade ma ogta marka xadka ha islaantiisuna weliba markhaatigay ku jirta wi islaantiisiyaa loo yaraala ninkaagaanu ma cab markaas tir waa qamrada bis waa u yeeray marka cumar qudaama xadkaan kaa oogaya wi waa seedihiis ogow ha xadka ilaahay aan kaa oogaya wi markaasuu yidhi <laughs> siday sheegayaan xataa haddaan cabi lahaa wuxuu ihi siday sheegaayeen arrintu hadday noqon lahayd oo aan cabi lahaa aniga in xad laygu oogo sharci layguma lahaadin ir waa nin saxaabiy ninkaa saas niqaasha markaasuu yidhi sababtu maxay tahay lagugu yeelo waayo xadka markaasuu yidhi ilaahay miyuusan dhihinu laysa calى aladiina aamanuu wacamiluu صaalixaati junaaxun fii ma dacimuu idaa mataqow waaamanuu waamil ilaahay sowma dhihin uu yidhi mu'miniinta wax dembiya korkooda maahan iimaan iyo alla kacabsi la yimaadaan wax iska cunaan waxbaan dhan waa iska caday alla iimaan iyo alla kacabsi mar haddaan leeyahay aayad qur-aan wuxuu daliishanaa qamradu inay xalaal u ogow qamradoo la xalaashadaa maxay tahay waa gaalnimo biijmaaci lmuslimiina ya biijmaaci lmuslimiina waa gaalnimo aayaduna wuxuu u daliishanaa saxaabiga aho badriga aho inay xalaal tahay qamradu hal qof oo saxaabada ma dhihin waa gaal laakiin kufri ku dhacay waa cadda ficilka iyo faacilka la kala qaadi maa qowl saxaabana looma helayo qowl taabicina looma helayo qowl imaam ahlu sunnaana waxa weeyaan oo a'imadii salafkaana kuma badna iyo khalafkaba kuma badna waxa weeyaan cumar wuxuu yidhi maxaan sameeya ninka qamradii aayad u daliishanayo waxaa la yidhi xujada ku oog hadduu ka laabo waayo qoorta ka guud gaalnimaa loo dila haddii marka loo caddeeyo xaqa uu waxa weeyaan ka laabtana hadde xadkii amrada laga ooga waa mslim gafay markaas cumar wuxuu ku yidhi akhdata tawiil waad ku gaftay aayadda tafsiirkeeda haddaad all ka bii laheed amre ma cabteen haddaad all ka biki laheed amre ma cabteen ka oog weli asagoo xanuunsan uu ka oog oo jiran uu xaday oo lale war waa jiran yahay balkaada harayste uu xadka ka oog so uma jeedid aayadda maxalushaahidkaan ka leenaha marka aan u laaban laysa calى اladiina aamanuu وcamilu الصaalixaati aladiina waa mawsuul waa lafi caam ah cid kasta oo muuminahay ku dhacay laysa calى اladiina aamanuu وcamilu الصaalixaati junaaxun wax dembiga korkooda maahna le idaa mataqow waaamanuu wcamilu صaalixaat ah, laysa cala ladina amanu wcamilu صaalixaat junaaxun wax dembiga korkooda fii ma maaduna waa mawsuul wax alla waxa ay cunaan ah. wax alla waxay cunaan waxay rabaan ha ahaadeene waxa weeyaan dembi ka soo gaarima marka maadan mawsuulka ma lagu wadi karaa ma la dhihi karaa lafdiga caamkaa ku dheg waxa weeyaan wax alla wixii muumin cuno dembi maaha hadduu doofaar iska cuno hadduu qamre iska cabo maya ma dhici karto aayaddan finna looma fahmi karo haddaan sabnusuulkii la helin haddaan sabnusuulkii la helin ma dhacdo si kale in loo fahmaa sabnusuulkii raadi hay ka hadlaydi aayaddu waxay ka hadlayday qamrada awalulislaam waa la cabi jiri waana banaanayd in la cabaa markii ugu dambayday aayad qur-aan alla soo dejiyo o ilahay ku xaaraamtinimeeyey yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlأzlaamu rijsun min camali shayطaani fاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun inama yuriidu shayطaan an yuuqaca baynakum alcadaawata wاlbagضاء fi اlkhamri wاlmaysiri wayasudakum can dikr اllah wa can الصalاة fahal antum muntahuun aayaddaasaa soo degto cirib goyday marka la xaaraamtinimeeyey muslimiintii noolaa way murgeen oo waxay yidhahdeen walaalaheenni muslimiinta ahaa ee ayagoo qamrada cadaaya dhintay hadda kuwa amay qatar hadii la yidhi waa najaas oo dad najaas cunoo dhintay markaasaa ilahay yidhi laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixati markaasay soo degtay sababkay ku soo degtay fiiri laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati fii maa dacimuu dadkii mu'miniinta ahaa ee alla ka cabsaday dembi kumale wixii ay cuneen sababtoo ah markaas ka hor lama xaaraamtinimayn marka wax aayadda maxay ka hadlaydaa dad cunay wax aan laga xaaraamtilmayn taasay ka hadlaydaa ee kama hadlaydo dad cunay wax laga xaaraamtilmeeyey aayaddaasoo kale marka laa takuunu bisababi cumuumi lafdi lafdiga caamkiisa qofkii wax iska cuna dambi kolkiisa ma aha ma la dhihi karo looma dariisho karo laakiin maxay noqonaydaa bixasabi nawci sabab nuuca sabab oo waa maxay qof kasta oo cuna wax aan ilaahay xarimin rasuulku xarimin mumin taqiyana dembi korkiisa maaha nuucaasay noqoyda shay aan taxriim xukunkeedu soo gaarin shay aan xurunkeedu soo gaarin qofkii cuna ee aan taxriim ku soo gaarin dembi korkiisa ma aha aayaddu markaa waxay noqoydaa bixasabi nawci sabab miaal kale oo ka sii fudud saxaabadaa safar ahaayeen salaaddii habeenkii ceshaha waa la wareera dadka socdaalaa way gartaan wareerka way yaqaaneen afarta jiha iskaga kaa darma halkaan soo kama dhicin waxaa is leedahay intay u dhacdo qibladiya la gara waayo haddii qiblada la gara waayon qof le anaa garaaya uusan jirin qof walba waajib waxaa ku ah isaga la tahay u tukado xataa la isku xihan ma karo markaa adu waxaad aaminsanta qibladu waa halkaan midna wuxuu ku leey war koonfura u tukan waa kane waxaadna aaminsanta inuu ku gabsan yahay khabar iyo ilmiga kuu sheegi maayo ijtihaadu kaadla adiguna ijtihaadaad ka hadle isku xihamayna adna halkaasu tukasa halkaasu tukad mid kalaa in khilaafo yidhi qibladii waa taxagu tukad mid kalaa in khilaafo yidhi inta intuu tukana midba meelu u tukad waagiyaa baryaysaa waxaa caddaatay qiblada inaan loo tukan ilaa wuxuu yidhi fa aynamaa tuwalluu fa fama wajhullah mal alle meesha u tukatay halkaas waa wejiga alle ilaahay waxa weye mar haddaad dar alle utukadeen oo dadaasheen dembi korkiina maaha salaaddiina soceliya nabigu ma dhih marka aayadaas hadda ma dhihi karna anagoo wareersanayn aggan isaga tukayna fa aynamaa tuwallu faama wajhullah ma dhihi karna oo lafdiga caamkiisa maku dhegi karna maya maxaa yeelay cilada sababka cilada waxa weeyaan loogu banay waxay ahayd waa dada awoodoodii oo dhana intaan ahayd wax kale ma awoodin ha way wareereen way awoodi waayeen intay awoodeen waa dadaaleen qofkaas dembi korkiisa maahan qofkaasaa laga hadlaya aayadda marka qof kastoo wareer ayaa qiyaamusaaba sababkaasaa lagu fiirina Ah, marka waxay noqonaydaa waxa weeyaan bixasabi nawci sabab nuuca sababkay noqon miaal kale nabiga sala allahu alay wasalam waxaa xadiis fara badan oo saxiixa waxaa ka sugan marka la safro qofkii rabaana inuu ramadaan hadday ta iska cuni karo intuu musaafirka yahay qofkii rabaana soomi kara taasaa ka sugan qofkii rabaana waa cuni karaa qofkii rabaana waa soomi karaa isagoo musaafir la yahaan ka hadlaani maalinkii dambe nabiga sal allahu alay waslm wuxuu arkay meel dad dhooban yahay iyadoo masaafir la waa ku soo dhawaadaysaa ninaa mara loo dalaalin ninaa mara loo har looga dhigaa dadkuna dul dhooban yihi markaasuu nabig wuxuu markaas markaasaa la waa sooman yaho waa dhacay soon waa soomana waa dhacay markaasuu nabigu yidhi sal allahu alay laysa min albiri siyaamu fi safar laysa ka mid min albiri daacada alle loogu dhawaado asiyaamu soom fi safar lagu soomo ka mid maaha waxa ilahay loogu dhawaado haddana waxaa dhacayda nabigi marna waa sooma asagoo musaafir marna waa afura saxaabadii qaar waa sooma qaarna waa furaay maxaa leeda waxa weeya laysa min albiri asiyaamu asha ku jirta maahan jinsiya noqon maydo bixasabi cumuumi lafdi lafdigan al haddii laga dhiga jinsiyaa waxay noqonaydaa ayu soom safar lagu soomaa biri ma ahan saasay noqone haddii cumuumka lafdiga la fiiriyo oo la idha ashaa jinsiya laakiin asha cahdiye ka dhig sababkii fiiri aayad waxay ku soo degtay nin inta soomay dhibtooda ee dhacay soo ma ahan laysa min albiri samafalka ka mid ma ahan asiyaamu soomkii nabigu arkay ee ninku ku dhibtooday wixii ku nuuca waa asha fiiri laysa min albiri samafalka ka mid ma ahan asiyaamu soomkii kii waayeeday ma ahan mid walba kii iyo soon kasta soo ma ee gaaray ninku inuu dhaco kaasu biri ma inta kalena birigay ka mid tahay marka taasoo kale maxay noqonaydaa bicumuumin waxa wey binawci sabab sababkii noociisiyaa lagu ilaalina laakiin laga dhigi maayo bicumuumi lafdi soo arag marka goormaa nooca sababkiisa la ilaalin markii sababku uu tusayo cilo inuu xukunkan keensaday hadda ninkaani nabigu yidhahdo laysa min albiri asyaam fi safar maxaa keenay dhibaatada taasaa keentay ee asal nabigu waxa wey waa rugseeyey in gabadho soomi karo gabadho waxa wey qofkii rabaana soomi karo kii rabaana afuri karo marka haddii sababta sabab nusuulka aayadda ama sababulwuruudka xadiidka uu ku jiro wax tusaya ilannimo macnaha sabab xukunka keensatay markaas waxaa xukunku noqonaa binawci sabab sababtaas nuuceedaa lagu wadaa haddaan wax ilaahu ka muuqanna wuxuu noqonaa bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab de waa xoogaa masale usuuliyaho qofkii markaas aan usuulkii u baxsanayn waxa dhici karta xoogaa inuu ku dhibtoodo waa kayn bal intaasaan uga gudbayna wanaasu dadka u yidhi shiiqu wain tanaazacuu walow tanaazacuu haba ku doodeen fi lafdi lafdiga lafdiga alcaami caamkaa lafdiga alwaaridii soo arooray calaa sababin sabab ku soo arooray sida hadda soonkaasoo kale ninkaas dhacay xadiiska ku soo asiyaamu waa lafdi caama waa la dhihi kara waa laga dhigi karaa haddii ashaan jinsiye ka dhigno sababkaasoo kale hal yaktasuma wuxuu gaar ku noqonaa bisababihi sababkiisaas oo waxa weya sababtu waxay ahayd dhibaatada wey bisamla mase gaar ku noqon ma ee sababoo dhanaa la leeyahy taas waa jirtaa dooda waxa weya qowlka sawaabkaana waa nagii sheegnay qowlka sawaabkaana waa sheegnay waxaan sababtaa la fiirina sababta hadduu ku jiro wax cilanimo keenaya oo xukunka keensaday wuxuu noqonaa bixasabi nooc hadduusan sababta ku jirin wax xukunka keensadayna oo cilo ah cilo xukunka ku xihan ya wuxuu noqonaa bicumuumi lafdi anagi saas u kala qaadnay laakiin waxaa jira waxaan qof muslim uu falam yaqul axadun qof ma oo من culamaai المسلمين ka mid ah ina cumuumaati kitaabi wasuna kitaabka alle iyo sunada nabiga alfaadooda caamkaa ah, takhtasu waxay gaar ku tahay bishasi mucayani qof mucayan ah wa inamaa wax kale maahan gaayatu maa shay kama dambaystiisa yuqaalu la dhihi karo waxay tahay inahaa aayaddu takhtasu waxay gaar ku tahay binawci daalika shaksi shaksigaas wixii laysa cala aladiina aamanu wacamilu saaliaati junaaxu fii ma dacimuu waxa weeyaan waxay gaar ku tahay qof kastoo wax iska xuma kala hadlayda cumuumka maya lafdiga ee waxay ka hadlaydaa qofkii inta alla ka baqa oo iimaan leh wax aan ilaah ka xarimin cunaa dembi ma leh taasay ka hadlayda aayaddu marka noocaasay aayaddu gaar ku tahay inahaa aayaddu faayna maa tuwallu faama wajhulahina maxay ka hadlaydaa waxay ka hadlaydaa qofkii wareera oo qibladii awoodi waaye qofkii wareera yaana dhihin qofkii qiblada awoodi waaye oo maxaan u leenaha qofkii awoodi waaye qofkaan wareerinun awoodina jira cadowka xoog badanaada haystaba markaasay qiblada kasii jeediyeen saas ugu xidheen tiir masalaadu ka tegaa marka duurku galo ama casirku isagoo tiirkiisa ku xidhan duurka iyo casirka cesha iska tukana sidaasu awooda koofur ujeeda koofurtu u Ah, qof kasto qiblada awoodi waayey ka hadla ayad ilaa kuwan wareeray waa awoodi waaye soo maaha cilladu waa inay awoodi waayeen khalaas marka xukunka taas unbuu ku xirnaana wuxuu ku yidhi wa inamaa wax kale maana gaayatu ma shay ugu dambeeya wuxuu yahay oo yuqaalu la yidhaahdo inahaa aayadda soo degto sabab gaara ku soo degtaa takhtasu waxay gaar ku noqoneen binawci daalika shaksi shaksigaas wixii ku nuuca fa yacumu lafdigu wuxuu camiimaa maa yushbihuhu qofkaas wixii u eg qofkaas wixii u eg iyo nuucaas ayay camiime walaa yakuunu lcumuumu cumuumku noqon maa fiiha aayadda dhexdeeda bixasabi lafdi lafdiga qadarkiisa cumuumka lafdiga laga fiiri maa laakiin sababtaasa laga fiirina walaayatu aayadda allatii aayadda lahaa uu u sugnaaday sababun sabab sababkaasoo mucayan oo la cayinay in kaanad hadday tahay aayadaasu amran amar oo wax lay amreen waxaasa la sameeyo ay leedahay ow nahyan hadday nahyi tahay fa hiya aayadaasu mutanaawilatun waxay gaaraysaa lidaalika shaksi qofkaas iyo weli kayrihi qof kastoo isaga kayrkiisa oo miman dad ah kaana ahaaday manku bimansilatihi qofkaas booskiisa aayad hadday soo aroorto sabab khaasa oo la yaqaan ka hadlayda aayaddu waa amar waxay leedaha waxaasa la sameeyo ama waa nahyi waxay leedaha waxaas yaan la samaynin aayadaasu waxay ku dhacaysaa qof kaas iyo qof kasta oo qayrkiisa oo nuuciisiioo kale noqda ay aayadaas ku hadlayda hadday amar tahay noocaasoo dhamaa amarka laga raba hadday nahyi tahay noocaasoo dhamaa laga reebaa marka ee qofkii gaar kuma aha mhm. wa in kaanat aayaddu hadday tahay khabaran khabar khabarkaasoo yamda bimadxin wain kaanat aayaddu hadday tahay khabaran mid sheegayda bimadxin amaan oo le qof hebelaasaa sameeyey markaasa aayad alla soo deji lagu amaanayo ah, qof hebelaa saas yeelay markaasa ilaahay wuxuu soo dejiyey aayad lagu ammaanayo ayaa ilaahay soo dejiyey o amase damin ayay sheegay aayaddu cayn ah, qofaa ficli sameeyey aayad ilaahay ku dhalee ayuu soo dejiyey oo lagu eedaynayo fahiya aayaddu mutanaawilatu waxay gaaraysaa lidaalika shaksi qofkaas qof kasta hadday ammaan sheegaydo qofha inta wax wanaagsan sameeyey ilahay aayad ku soo dejiyey qofha wax wanaagsan sameeyey markaasa aayad alle ku soo dejiyey sida abubakar oo kale abubakar sidiiq maalkiisiiyuu bixiyey maalkiisii weliba dad aan abaal asaga u gelin oo uusan islahayn u abaalgud uusan islahayn ha kuu abaalgudeyn uu ilaahay wejigiisa u markaas alla soo dejiyey wasayujanabu e, hal atqa aladi yuuti maalahu yatazakaa wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza naarta waxaa laga fogaynaa qofka alla ka cabsiga badan ee maalkiisii bixiya isagoo isdahiraya oo isla ilaahay dembigaa ha dhaaf dadkaas qofkaasaa naarta laga fogeynaa ibnu kaiir wuxuu yidhi ijmaac ayaa lagu soo naqliyay abubakar inay kusoo degtay ijmaaca lagu sheegay xataa ma garad laakiin wasayujanabu hal atqaa al atqaa waa isim ali ku jirto waa caam ayu taqi qof kasta oo taqi ah ayaa aayaddaa soo gelaya oo naarta ilahay ka fogeynaya i al atqaa wax ammaanay sheegaydaa alla ka cabsiyay sheegaydaa alla ka cabsigaasay ka mid tahay maalkoo la bixiyo adoon dan kale ka lahayn ilaa ilahay raallibu kaa noqdo maahan ma garatay qof kasta hadii la yidhaha bixasabi nooc waa qof kasto maalka ilahay uga baqa haddii la yidhaha bixasabi lafdina waa qof kastoo alla ka baqa an salaadu alla uga baqay soonu alla uga baqay xaju alla uga baqay cibaado kaloo alla uga baqay kulli waa soo gelaya haddii la yidhaha bixasabi lafdina waana sida raajixa ilaa hadda sabab cillo keensato goonihii ma taalle sabab oo xukun keensato kuma jirte ma gartay marka ammaanay sheegayda ay iyu qof kasta oo waxa weeyaan ilaahay ka baqa ayaa naarta laga fogeyna wey ammaan ah, sheegay ee abubakar gaarku ma aha fa hiya mutanaawilatu lidalika shaks hadday ceebayn keenaydana waxa weeyaan abulahabaa midu ku soo degta tabad yada abilahab wa tab maa aqnaa canhu maaluhu wamaa kasab waxa weeyaan maalkiisii iyo dadkiisiiu diinta alle kula dagaalamay soo maa aayada alle ku soo dejiyey oo weliba magacaadayda gaal ka dambeeya hadduu naftiisa iyo maalkiisa kula dagaalamo diinta alle waxa wey dariiqiyu mara oo saas ku dhinto dariiqiyu mara ehelkiisii iyo maalkiisii wax dhama u adeegsaday diinta alle uu kula dagaalamo wadadiyu mara soo ma dhaleecayntu waa ku dhece asna marka waxa weeyaan fa hiya aayatu mutanaawilatun mid gaaraysa lidalika shaksi qofkaas ay ku soo degtay iyo waqayrihi qofka qayrkiis ah oo miman dad ah kaana qofkaasu ahaaday bimansilati darajadiisa wa macrifatu sababi nusuul sababu nusuulka in la garto yuciinu wuxuu qofka ugu kaalmeeyaa calaa fahmi alaayati ayadda fahmideeda sababu nusuulka garashadiisu wax weyn uu ka taraa qur-aanka fahamkiisa wax weyn sababtoo ah aayadaha gabal haddaan sabab nusuulka la garan macnahooda maba la asiibi karo sida aayad dhan oo fiiri nin saxaabii ku dhafay tafsiirkeedii fiiri soo jeedin tafsiir weliba gaf weyn ah ilaa cumar ibn khadaab yidhi akhdacta tawiil akhdacta atawiil waa ku gabtay tafsiirka saasuu ku yidhi keligiisna ma aha dad badan oo a'imo waaweyn ah aa aayad tafsiirkeed ku gafay sababta keentana wax kale ma ahayna waxay ahayd waxa weeyaan inuusan markaas waxa weyan sabab nusuulkii garanayn markaa sabab nusuulka haddaan qofku garan waxa weeyaan gaf weynay keeni kartaa waxaana ka mid ahba curwat ibnu zubayr ibnu cawaam curwa asmaa binti abi bakr dhashay caaisha binti abi bakr sidiiqa habaryartiisa markaasuu fiiri ina safaa wاlmarwata min shacaa'ir الlah faman xaja اlbayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima an yatawafa bihima tafsiirkeedu ku gef sababtuna waxay sabab nusuulka ka qarsooma oo waxa weeye inta uu yimid caaisho uu wuxuu yidhi habaryarey waana dayara yii watigaas oogaa cudurdaar u iska hormariyey oo inaan tafsiir ku gafa waa waa dhici karin wuxuu yidhi aayaddan ilaahay leeyahay ina safaa buurtan safa la yidhaahdo walmarwata iyo buurtan kaloo marwo la yidhaahdo oo labadooda dhexdooda la ordo marka la xajinaa min shacaa'ir illahi ilaahay diinkiisa calaamadaha lagu gartay kamid yihiin faman xaja albayta aw ictamara qofkii baytkaas ilaahay xaj ahaan u aada ama cumro u aada falaa junaaxa calayhi wax dembiga korkiisa ma ahan an yadawaafa bihima inuu dhexdooda ordo inuu dawaafo dawaafka la sheegaa sacyi inuu dawaafo wax dembiga ka soo gaari maayaan waa dawaafi karaa aayaddaas wuxuu ka fahmay wuxuu yidhi haddii la yidhi hadduu dawaafo dembi korkiisa ma ahan waxaan ka fahmaya ui hadduu iska daayana dembi korkiisa ma aha sacyiguna waa rugnu min arkaan alxaj haddaad ka tagto xajma kuuma jiro ixraana kuuma jiro oo iscow fa ina allaha kataba calaykum sacyi war sacyiga sameeyo orda bayna safaa walmarwa ilaaha idinku waajibiyey marka falaa junaa calayh meeshaas wuxuu ka fahmay wuxuu is yidhi haddii le war haddaad waxaan samayna dembi kaa soo gaari maa haddaad ka tagtana waa la mid saasaan u fahmayu caaisha habaryartiis ayaa waxay ku tidhi kalla war ka joog tafsiirkaas low waxay tihi hadduu macnuhu saas yahay alla wuxuu dhihi lahaa dembi falaa junaaxa calayhi allaa yatawafa bihima hadduusan dawaafin ku dambaabin maa ah alla dhihi lahayd ee ma alla yidhi ku dawaafi ma hadduusan dawaafin ku dambaabin maa miya ma dhihina wuxuu yidhi hadduu dawaafo ku dambaabi ma macnaheedana laga fahmi maayo waa arrin iska bannaano haddii laga tagana la mid weeye laga fahmi maayo sababkii u sheegta waxay tidhi ansaarta way soo xaji jireenoo sanadka ay caabudi jireen oo manaata ay u soo xaji jireen markay soo xajiyaan waxay dembi u arki jireen in safa iyo marwo dhexdeeda la ordo waxay dhihi jireen waa dembi arintaas la iska ilaaliyo waa dembi ay dhihi jireen markay xajinayaan marka markii islaamnimadii timid ay nabiga weydiiyeen rasuulka alla anagu meeshaan waa ka cabsanaa dembigaan uga cabsanaahe ka warramay yidhahdeen rasuulka allow marka ilaahay loo xajinayo meesha ma la ordi kara markaas aayadan alla soo dejisa rasuulka oo la war dembi maahan orda meesha Ah. dembi maahane axkaamta xajkay ka mid tahay orda markaasay ordeen fiiri marka taabicigaas oo caalimka ah oo kuwii ugu cilmiga badnaa taabiciyaalka ka mid ah sababkiiya ka qarsoomay aayaddii tafsiirkeedii ku geli saxaabigiina kadalika sidoo kale soo maa marka sabab nusuulku muhiim jiddan u yahay tafsiirka in la fahmo mhm. wa macrifatu sababi nusuul sabab nusuulka in la garto yuciinu wuxuu ugu kaalmeeyaa qofka calaa fahmi alaayati aayadda fahmkeedu ugu kaalmeeya fa ina alcilma ogaalka la ogaado bisababi sababka sababka inaad ogaato yuuriu wuxuu dhaxal siinayaa alcilma in la ogaado bilmusababi shaygii sababta loo ahaa hadda sabab waxa asaba ah arinta taagneed markay aayaddu soo degayday musababkii kii sababta loo noqdana waa aayadda marka markaad sababta ogaato aayadoo musababkaa ayaad ogaanay ood macnaheeda fahmay aayaddaad macnaheeda fahmeen markaas wuxuu yidhi wa macrifatu sababi nuzuul sabab nusuulka in la gartaa yuciinu wuxuu ugu kaalmaynaa qofka calaa fahmi alaaya aayadda garashadeeda fa ina alcilma ogaanshada la ogaado bisababi sababtii oo aayaddu ku soo degtay yuurisu wuxuu dhaxal siinaa qofka alcilma inuu ogaado bilmusababi kii sababta loo noqdoo soo degay oo aayadiiya way haadaa sidaas daraaddeed kaana wuxuu ahaaday asaxu qowlayi lfuqahaa fuqahada qawlay qawlayil fuqahaa fiiriya ma ahan qawla fuqahaa walihaadaa kaana wuxuu ahaaday asaxu qawlil fuqahaa ma aha asaxu qawlayil fuqahaa wey laba qawlay fuqahadu leeyihin qawlayni ay ahayd lil fuqahaa markaasaa nuuntii la xadfo lididaafa markaasaa la yidhi qawlayil fuqahaa saas iskaga sax walihaadaa saas daraadeed kaana wuxuu ahaaday asaxu qawlayil fuqahaai fuqahada labadooda qowl midka saxdaa ah oo saxiixnimada badan dheh annahu shaniye idaa lam yucraf haddaan la garan maa nawaahulxaalifu qofka dhaartay waxa uu niyeystay haddaan la garan rujica waa loo laabanaa ilaa sababi yamiinihi sababtii uu u dhaartay iyo wamaa wixii hayajaha dhaarta ku kiciyey oo wa afaaraha dhaarta ku kiciyey waa isku macne wixii dhaartan ku kallifaa la fiirina mas'ale istidraaduu keen oo uu ku fahansiinayo qofka sababtu in wax lagu fahmo qofaa dhaartay wuxuu yidhi wallaahi inaanan hebel la hadlayn uu yidhi markaasuu inta la hadlay uuna dhintay ninkii ma dembaabay ma dembaabay oo kafaara gudma lagu leeyahay mise laguma laha sababtii waa in la raadiya sababtii aan la raadiy waa la ninkaan kuula dhaartay anaa ogaayaa la yidhi nin hebel u yimid uu yidhi ninku waa faasiq ah la hadlo ha ma saas ahaa faasiq noqdo una la hadlay waa lagu leeyahy kafaaradii faasiq ma noqono beena looga sheegay wax kafaara laguma le waanu la hadlay maxaa yeelay markuu dhaaraay wallaahi inaanan la hadlayn maxaa ku kiciyey macnaha liannahu faasiqun wey inuu faasiq yahay darteeda ulaalin soo wixii dhaarta kiciyey wax jiraba ma ahaynba hadduu la hadlay kafaara gud lagama rabo marka maxaa yeelay dhaarta wixii keenay baa meesha kuma jiraan soo marka haddii la gara waayo qofkan wiii qofkan dhaartay niyadiisii haddii la gara waayo sababtii dhaarta ku keentaa la fiirina ah. qofkan wuxuu ugu dhaartay inuu faasiq yahay waxaa caddaatay inuusan faasiqayn lahadii lidda uu la hadlay kuma dembaabin kafaarana laguma leh wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wslam wbaarak cala nabiyina maxamed